بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo cikramata bin abi jahl cikrama oo ina abijahal ahaa maxaa halku dhib u noqday saya'tiikum waxaa idiin imaan doona cikramatu mu'minan asagoo mu'min ah muhaajiran muhaajir ah oo soo hijroodee falaa tasubuuha caayina abaahu aabbihi ilan aabbihi waa naqaanaa waa aabbihii shirkiga iyo kufriga abijahal baa dhalay caynina aabbihii waayo fa ina sabba almeyiti meydka oo la caayo yudilxaya ka nool buu dhibayaa walaa yabluqu lmeyita meydkana gaari maayo waxuu ka taraya meydkiina male ilan wuu dhintay kii noolee dadkiisii ahaana waa dhibtoonayaa marxaban biraakibi اlmuhaajiri waa min taxiyati الnebiy nebiga salaantii licikramo uu ku salaamay soo dhowow raakibkii muhaajirka ahaayo kaana waxay ahayd fii awaaqiri alciqdi ahaalifi tobankii saddexaad tobankii saddexaad aakhirkiisa ayuu ahaa min cumrihi da'diisa cumrigiisa ciqdigii saddexaad buu marahayay tobankii sana waa hal ciqdi marka ciqdigii saddexaad waa tobankii saddexaad awaakhirkiisa oo min cumrihi cumrigiisa ayay ahayd yowma maalintii saddeca uu la jahru la dhawaaqay nebiyu raxmati nebigii naxariista badnaa bidacwati alhudaa waalxaqi dacwadii hanuunka iyo xaqa markuu ku dhawaaqahayay egramo cibrigiisa ciqdigii saddexaad aakhirkiisu markaa marahayay sagaal iyo labaatan jir iyo arrintaasuu markaa ahaa wa kaana min akrami qurayshin qoraysh midka ugu karaamo badan ayuu ka mid ahaa xasaban xagga xasabkii dadnimada ama qabiilka wa akarihim kuwa ugu badan maalin xagga xoolaha ayuu ka mid ahaa wa acazihim kuwooda ugu sharafta badan nasaban xagga nasabka kuwa ugu sharafta badanna wuu ka mid ahaa wa kaana jadiiran waxay ahayd mid habboon bihi asaga ku habboon an yuslima inuu islaamo inuu islaamaa wanaagsanaydo mid ku habboon ayuu ahaa inuu islaamo kamaa aslama say u islaameen nudaraa'uhu kuwii lafilkiisa ahaa kuwii asaga lafilka ahaa oo markaa wakhtigiisii joogay min amhaali sacdna waqaas oo kale wa muscab ibni cumayr wa gayrihimaa iyo kayrkood oo min abnaa'i albuyuutaati guryihii ilmihii ku noolaa iyo wiilashii almarmuuqati muuqday ilaan guryaha cizada badanee dadka sharafta laheed ay degan yihiin waa guryo faraku-tiris ah wiilashii guryahaa ku noolaa oo fii makkata maka dhexdeeda ahaa sidii kuwaasoo kale ay u islaameen ayaa habbooneed inuu u islaamo asagana lowlaa aabuhu hadduusan aabbihi ahaan lahayn laakiin waxa aad u hor istaagay oo ku kalifay wiilasha inay islaamka uga hormaraan aabbaa sabab u ahaa faman yakuunu yuu noqon karaa haada alabbu aabbahaa yaa tura faman yakuunu kee buu ahaan karaa faman yakuunu yuu ahaan karaa haada alabbu aabbahaa yaa turaa siday kula tahay welina looma sheegine siday hadda kula noqotay yuu noqon doonaa waay yaa tura sidaad isleedahay wuu ahaan doonaa waa kuna innahu jabbaaru makka maka jabbaarkeedii waaye alakbaru ee weynaa kibir badnihii weynaa ee maka waaye wa zaciimu shirki alwali zaciimkii ugu horreeyey shirkiga waaye waa odaygii shirkiga kii ugu horreeyey wa saaxibu nakaali ciqaabka iyo cadaadiska saaxiibkii u ahaa waaye alladii kaasoo imtaxana allaahu ilaahay uu ku imtixaamay bibadshihi qabashadiisa iimaana almu'miniin mu'miniinta iimaankooda fathabbatuu way sugnaadeen mar allaala markuu dhibaato gaarsiiyey ku sugnaadeen wakhtabara uu ku imtixaamay alle bikaydihi kaydkiisii dhagartiisa sidqa almuuqiniina runnimada dadka muuqiniinta ah ee diinta yaqiininay runnimadoodii runtooda fasadaquu oo markaa ay rumeeyeen inahu abu jahlin waa abu jahal wa kafaa intaabaaba ku filanba haddaadba abu jahal maqasheen sheeko kale uma baana intaasaa ku filan haadaa abuuhu kaaba aabbihii ah amaa huwa asagu fa cikramatu waa cikrama bin abi jahl almakhzuumiy ee reer makhzuumi ahaa qabiilooyinka ugu sarsareeye maka ka mida axad sanaadiid odayaashii quraysh ahaa mid ka mida ahaa almacduudiina ee farakotiriska ahaa wa abrazu fursaanihaa fursaantaydii geesiyaalkooda kuwoodii ugu muuqday ayuu ahaa wa abrazu midka ugu muuqda fursaanihaa fursaantaydii geesiyaasheeda almarmuuqiina ee marmuuqiinta ee markaa muuqda wajada wuxuu ishelay cikramatu bin abi jahal nafsahu nafsadiisa madafuucan in lagu ganayoo lagu riixayo lagu sii wado bixukmi zacaamati abiihi zacaamadii aabbihi bixukmi zacaamati abiihi waxaa loola jeedaa aabbihi hogaamintiisa uu hogaaminayey arrin ku saabsan oo ah ilaa munaa ilaa munaawa'ati muxammadin ka hor imaashaha laga hor yimaado muxamed calayhi الsalaatu wasalaam arrintaasi in la sii gelinahayo oo lagu sii riixayo ayuu is arkayba ninkii cikramo ahaa zicaamadii iyo maamulkii aabbihii xukun ka dhashay oo ah ilaa munaawa'ati waa difaac ama ka hor imaan ama cadaawaysi muxamed la cadaawaysta calayhi الsalaatu wasalaam facaada wuu la colaytamay alrasuula rasuulkiibuu cikramo la colaytamay ashadd alcidaa collaytankan ugu adag waadaa wuu dhibay asxaabahu asxaabtii nebiga afdaxa aliidaa dhibitaankan u foolxune uxun buu dhibay wasabba wuxuu ku shubay cala alislaami iyo waalmuslimiina muslimiintaba min annakaali xagga ciqaabka iyo dhibka maa qarrat waxay ku qaboobsato bihi maaga caynu abiihi aabbihii nisiisa isha aabbihii waxay ku qaboobsato usan muslimiinta ku sameeyey ninkaa cigramo ah mar kastuu ciqaabo ama uu dhibaato gaarsiiya mu'miniinta aabbihii waa ku farxi jiray walammaa goortii qaada uu hogaamiyey abuuhu aabbihi macrakati shirki dagaalkii iskorimaadkii gaalnimada yowmi badrin maalintii beder safka gaalada dadkii ka socday ayuu abujahal u ahaa qaadii hogaamiye oo wa aqsama uu ku dhaartay billaata waalcuzza labadii sanabee ilaahyada ay ka dhiganayeen ayuu kula dhaartay anlaa yacuuda inuusan u soo noqonaynin ilaa makata maka ilaa idaa hazama muxammadan muxamed inuu jaba maahane wallaahi laatii cuzaan ku dhaartuu yidhi inaanan noqonin ilaa abuu sufyaan baa markii hore la badbaadin rabay oo xoolihii waday mar allaala markuu badbaaday uu fakaday abaa sufyaan waatuu akhbaar u soo dira uu dhaa iska soo laabta xoolihiina way soo badbaadeene laata iyo cizan ku dhaartuu dha inana noqonin anlaa yacuuda ilaa maka ilaa idaa hazama muxammadan muxammed inuu jaba maahane wanasala asagana uu dego bibederin beder wa aqaama uu dul fadhiyuu ku nagaado calayha beder alaaatan saddex maalmoodoo yanxuru ljazuura halo ay markaa ku gowracdaan meesha wayashrabu uu ku cabo alkhamuur khamrayooynka watacazifu ay u garaacaan lahu asaga alqiyaamu fanaaniinta bilmacaasifi ilaa ay muusig iyo macaasif iyo gurbaanay u garaacaanay ugu heesaan ilaa inay intaa dhacdo maahane laata iyo cizan ku dhaartee ma soo noqonaya buu yidhi lammaa goortii qaada jahl abujahl abujahl uu hogaaminayay haadihi macrakata dagaal macrakati dagaalka kaana ibnuhu wiilkiisii ikramatu ikrame hadda aanu ka sheekaynayna qisadiisa wuxuu ahaa cabudahu garabkiisiibuu ahaa alladii kaasoo yactamidu calayhi uu cuskado garabkuu ictimaadayu qabsanayu ku taagsanay buu ahaa wayadahu gacantiisa allatii yabtishu bihaa uu wax ku qabanaayey ikrama u ahaa walaakina allaata waalcuzza laatiyo cuzihii uu ku dhaartay inuusan soo noqonayn ilaa muxamed jabo asna saddex maalmood uu fadhiyo qahale iyo geed ay ku qashaanay ku cunaan khamrada uu ku cabo fanaaniintan ay ugu heesaan markii uu ku dhaartay labadii sanad ahaa ee laata iyo cuzza lam yulabbiyaa maysan talbiyaynin hee maysan dhihina ma ajiibin nidaa'a abijahlin abijahl dhawaaqiisa li'annahumaa maxaa yeelay laa yasmacaana waxba ma maqlaayaanba waa laba dhagaxoo meel saarsaaran walam yansuraahu umaysan hiilinin mana ugu gargaarin fii macrakatihi dagaalkiisii imaadkii liannahumaa maxaa yeelay labadoodaba caajizaani waa labaan tabar lahayn waa dhagxaan meel yaal yaala fakhara wuu dhacay sariican asagoo meyd ah waa abuu jahle duuna badarin badar sokadeeduu ku dhacay horay maba u gaarinba waraa'ahu gadaashiisana ibnuhu wiilkiisiibaa ahaa cikramatu cikrama wara'aahu dheh waxaa arkaayu u jeedo arkay ibnahu wiilkiisii cikrama bicaynayhi labadiisa indhood ayuu ugu jeeday wa xaal rimaaxu lmuslimiin muslimiinta warmahooduna tanhalu ay cabayeen min damihi dhiiggiisa macnaa ay gudaha ugu jireen oo dhiiggiisii cabayeen macnaha ay dhiig ka daadiyeenoo gudaha ay ku jiraan dhiiggiisii iyo seeftii iyo ay warmihii muslimiinta ay saa markaa u cabayaan wa samicahu waxa uu ku maqlay waxa uu ku maqlay cigrama biodonayhi labadiisii dhagood wahwa abujahl waa aabbihiisoo yuطliqu ku qaylinahaya oo fura oo ku dhawaaqaya aakira sarkhatin qayladiisii ugu dambaysay taahii iyo qayladii iyo cabaadkii ugu dambeeyey oo infarajad furtay ka soo dhexbaxaysa canhaa xaggeeda shafataahu labadiisii bushimood aahdiisii qayladiisii taahiisii cabaadkiisii oo labadii bushimood ka soo dhexbaxayaan ayuu maqlaayay cigramana caada wuu soo laabtay cikramatu ilaa makata maka ayuu ku soo laabtay bacda an khalafa markuu uga soo tegay juhata sayidi qoraysh qoraysh sayidkoodii bakhtigiisii fii baderin bader uga soo tegey waa aabihii faqad acjazathu ay gelisay alhasiimatu jabkii ay ka hor istaagtay ka gelisay can an yadfara bihaa inuu ku guulaysto liyadfinahaa suu u aaso biimakata maka uga aaso inuu balmeydkaa diinu soo qaado ee maka uu keenstou maka ku aasana waa ka cajisayo hasiimadii iyo jabkii ku dhacay yaa ka cajis gelisay wa arqamahu ay ku qasabtay ku sandulaysay alfiraaru carabkiina calaa tarkihaa inuu uga soo tago aabbihii beydkiisa lilmuslimiina muslimiinta dhexdooda oo fa alquuhaa muslimiintuna ay isaga tuureen fi lqaliibi ceelkii gorofka ahaa maca alcasharaati tobanyeeye oo min qatla almushrikiin mushrikiinta kuwii laga dilay micigooda yaa ceelkii gorofkaa lagu riday wa ahaalu oo ay ku qubeen ay ku daadiyeen calayha korkeeda arrimaala bacaadkii bacaadkiina saa markaa loogu shubay wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo asbaxa wuxuu noqday lcikramata bin abi jahl asbaxa lcikramata bni abi jahl maca alislaami islaamka micigiisa shanun aakharu shani kale inuu kula camalfalo haddana shani kale mid kula dhaqma ayuu ahaa maalintaa laga bilaabo aabbihii la dilay asbaxa wuxuu isku beddelay ama uu noqdayuu ahaaday licikramata bin abi jahl maca alislaami islaamkii muslimiintaba sha'nun aakhar arrin kale faqad kaana wuxuu ahaa markii hore intuusan aabbihii dhimanin yucaadiihi mid kula cunaytama faqad kaana wuxuu ahaa ikrama yucaadiihi mid kula colaytama fii baadi اlamri amarka bilowgiisa xamiyatan liabiihi xamiyo aabbihii u xamiyoonayo u danaaninayo u hiilinaayo saasuu markaa kula dagaalami jiray waa intuu odaygu noolaa fa asbaxa wuxuu noqday yucaadiihi mid kula colaytama alyowma maantana ha'ran aargudid low aabbi uu aargudo saasuu markii dambe isku bedelay min huna meeshaa agteeda ayaa wa min huna imbaraa wuxuu u soo banbaxay bannaanku isu soo dhigay cikrama iyo wa nafaru koox oo miman ka mid ah qutila looga dilay aabaa'uhum aabbayaalkood fii badelin kuwa soo banbaxoo dadkii ka soo socmay bay noqdeen saasay noqdeen yu'ariuuna ayagoo kicinaaya yu'ariuuna naara alcadaawati cadaawada naarteeda cadaawanimada dabkeeda fii suduuri اlmushrikiina mushrikiinta laabtooday ku kicinayeen calaa muxamed loo qabo wayudrimuuna kuwa huryabay ahaayeen oo ku shida jadwata aari jadwata jadwata waa dhuxusha dabka ah ahaari aargudasho ahaari fii quluubi mawtuuriina dadka mawtuuriintee dadka looga dilay quluubtooda oo min qurayshin quraysh ah yaa waxay ku kicinayeen haddana jadwo iyo dhuxul naar ah waa jamro holcaysa ahaaru inay ahaari fii quluubi mawtuuriina mawtuuriinta waa dadka wax looga dilay dagaalkii oo qorayshta ka mid ah xataa kaanad ilaa la gaaray ay dhacday waqcatu uxudin waqcadii iyo dagaalkii uxud kharaja cikramatu cikrama bin abi jahl baa soo baxo wuxuu soo aaday ilaa uxudin dagaalkii uxud wa akhraja waxaa la soo baxay macahu micigiisa zawja naagtiisii umma xakiim ahayd litaqifa inay garab istaagtay la socoto maca niswati dumarkii micigooda almawtuuraati ee wax looga dilay ayagana fii bedrin intii wax looga dilay beder oo ciil weyn qabaa inay dhinac istaagto waraaca asufuufi sufuufaha gadaashooda waa safafka wa tadriba ayagoo garaacaya macahunna raggaa soo baxay micigooda ama dumarka micigooda ayadoo la garaacaysa cala dufuufi durbaanadii iyo wixii la garaacayay taxriidan guubaabin darteed liqurayshin qoraysh ay ku guubaabiyaan cala alqitaali dagaalka maalintaa dumar fara badan baa la soo kaxeeyoo la soo waday waxay samaynayeen shicirna way tirinayeen gurbaanna way garaacayeen intaasi waxaa la rabaa geesiyaashii iyo nimanka dagaalka ku jira in la guubaabiyo ilan nin naag ay gadaashiisa gurbaanka tumaysay ka mashxaradayso inuu cararo way adkaanaysaa saasay markaa ugu talagaleen liqurayshin cala alqitaali iyo wa tadbiitan sugid la sugaayo lifursaanihaa geesiyaalkooda idaa xadaathum hadday ugu sheekayso anfusuhum nafafyaalkooda bilfiraari inay cararaan markuu gadaal fiiriyaba hadduu gabar arko ama naagtiisii u arko furinimadiisa in loogaaduu ka baqayaa markaasuu dagaalka sii wadayaa taana waa loogu talagalay wajacalat waxay guda gashay quraysh wajacalad waxay yeeshay dhe quraysh calaa maymanati fursaaniha geesiyaalkeeda dhinka midigta ah waxaa la yeelay oo looga dhigay hogaamiye khaalid ibn alwaliid waan weli soo islaamin wa calaa maysaratihim bidixdoodana cikramata bin abi jahlin waa laba wiil oo geesiyaal ah oo soo majeestayaal ah yaa midig iyo bidix markaa la kala marsiiyey waabala waxay muujiyeen alfarisaani labadaa dhegalyahan almushrikaani ee gaaladaa fii dalika alyowmi maalintaa balaa wacdaraday muujiyeen rajaxa rajaxay kafata quraysh qoraysh kafkeedii dhinaceeda calaa muxamadin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa dushooda ka rajaxdayo guud ay ku heleen ayay markaa muujiyeen wa xaqaqa lilmushrikiina mushrikiintana u dhabaysay u xaqiijisay annasra alkabiira nasri iyo guul weyn inay helaan mimaa bay ka muujiyeen jacala yeelay abaa sufyaana oo maalintaa hogaaminayay ilan bederna waxaa hogaaminayay abujahal oo beder lagu dilay kii uxudna abaasufyaan baa hogaaminayey abaasufyaan sufyaan inuu dhahobay guul heleen yaquul inuu yidhaahdo haadaa biyowmi bederin tan maalintii beder uqaata buu dhahay alxarbu baynna sijaal waatuu dhihi jiray dagaalka dhexdeena annagii maxamed waa sijaalo waa kollaytan marna waan ka adkaanaa marna wuu naga adkaanaa beder uxud buu markaa ula jeedaa haadaa biyowmi beder tan maalintii beder u qaata buu yidhi wa fii yowmi alkhandaqi maalintii dagaalkii khandaq wa axzaabi xaasara almushrikuuna mushrikiintii waxay soo koobeen almadiinata magaaladii madiina waayo maalintaa aad baa laysu soo bahaysto in laga taqalluso muslimiinta iyo nebigaa go-aan lagu gaahay salmaan alfarisiy baan shalay ka soo sheekaynay waatuu qito oo la yidhi god ha la qodo taasaa keentay in khandaqa la qodo mushrikiintana ay soo gudbi waayaan ayna magaalada madiina saa u xaasireeyaan amay ugu soo wareegaan ayaaman maalmo tawiilatan ee dheer maalmo dheer oo ilaa bil la sheega ama soddon maalmood wax u dhow ayay saa ugu wareegsanaayeen fanafida waxaa dhammaaday sabru cikramata cikramo sabirkiisii baa dhammaaday ibni abii jahl wadaaqa darcan laabtiisii baa ciriiri noqoto uu adkaysan waaye waaye bilxisaar xisaarkii iyo cunaqabatayntii macnaha waa koobitaankiisa ugu soo xisaaran yihiin taasuu markaa uladkiisa waa ninkii cikramo ahaa fanadara wuxuu eegay ilaa makaanin makaan dayiqin ee ciriiri ah meel aad yaad u ciriiri ahoo min alkhandaqi khandaqa ka mid ah ayuu arkay waqtaxama wuxuu ku soo jiiray jawaadahu faraskiisii fiihi meeshii ciriiriga ahayd fajataazahu wuu la soo gudbay marka dhinacan muslimiintuna waa inuu soo aado uma اjtaazahu waxaa la soo gudbay waraa'ahu gadaashiisa bidcatu nafarin koox qof bidcatu nafarin koox dad ah oo bidcatu nafar dhowr qofoodeh ayaa la soo gudubtay oo fii ajra'a muqaamaratin muqaamaraat iyo geesinimo tan ugu geesisan ku socday ayaa soo baxay oo soo jiiray koox ayagana dagaalkaa ku soo jiro asaga la mid ahaa oo dadkii ciilka hayey oo aadgaad loo soo guubaabiyey ayaa la soo galay meesha markuu asaga ka soo baxay mar allaala markii asaga uu soo gudbay koox kalena way soo gudbeen kuwaasoo fii ajara'a dhiiranaasho muqaamaratin muqaamaro iyo hor imaad iyo dagaal dhiiranaashadeeda markaa ku socdaa dahaba uu ku tegey daiyatahaa dahaba daxiyatahaa uu ku dhintay dheh camar bin cabdilwad alcaamiriyun in la dhaho kooxdaa soo gudubtay camar ibnu cabdilwad baa ku jiray kaa waa lagu dilo uu dhintay amaa huwa waa asaga waa abiikrame eh, falam yunajihi ma badbaadin oo kuma fakanin ila alfiraaru orod maahane carar buu soo cararay taasuu ku badbaaday wa fii yowmi alfatxi maalintii fatxu maka ra'ad qoraysh waxay aragtay ra'ad way aragtay qorayshun qoraysh allaa qibala lahaa inaan loo babac dhigi karin inaan awood loo lahayn looga hortago muxammedin muxamed iyo wa asxaabihi asxaabtiisa maalintii fatxu makana qoraysh waxay aragtay allaa qibala lahaa inaysan awood u lahayn muxamedin iyo wa asxaabihi faasmacad waxay goosatay go'aansadeen calaa an tukhalliya in loo banneeyo lahu rasuulka assabiila waddada ilaa makata maka keenta inaan bal iska difaacine loo leexda rasuulka ha soo galee maalintii noocaas ahaydna saasay aragtay waqad acaanaha waxaa kaloo ku kaalmeeyey arrintaasoo ku saaciday calaa ittiqaadi qaraariha qaraarkaas iyo go'aankaas ay qaadatay qoraysh haadaa ee kaas ah oo ah inaan muxamed loo babax waddada looga leexdo maabaa ku saaciday oo ku kaalmeeyey carafathu ay aqoonsatay quraysh min anna arasuula rasuulku calayhi asalaatu wasalaam amara inuu faray quwaadahu hogaamiyaalkiisii hogaamiyaalka ciidanka hogaamiya allaa yuqaatiluu inaysan la dagaalamin faraha laga qaado qofna aan la dilin ilaa man qaatalahum qofkii la soo dagaalamo min ahli makata maka hilkeeda ma ahane taana waxay ku sii saaciday inay dagaalka joojiyaano jidka ay u banneeyaan laakina cikramata bin abi jahl cikrama ibni abi jahl oo weli ciilkii qalbigiisa ka huraaya wa nafaran iyo koox macow asaga micigiisa ah kharajuu waxay ka baxeen calaa ijmaaci qoraysh qoraysh go-aankay ku kulmeen way ka baxeen way diideen macnahoo go'aankiibay khilaafeen oo dhinac bay ka baxeen wa nafara ah. nafar oo macaw asaga la jira qaraju waxay khilaafeen dhe haddii kale calaa ijmaaci qurayshin quraysh kulankoodii wixii ay go-aan ku gaareen bay khilaafeen wa tasadu way soo baxeenoo waxay hor istaageen liljayshi اlkabiir ciidankii weynaa ee muslimiinta fahazamahum ayagana waxaa jebiyey khaalid ibna waliid fii macrakatin iska hor imaad buu ku jebiyey saqiiratin oo yaroo qutila lagu dilay fiiha iska hor imaadka gudihiisa man qutila minhum wixii la dilo ayay ka mid ah walaada uu magan galay bilfiraari carar man amkanahu intay u suuro gashay alfiraaru inay cararaan intii iyo orod u suuro gashayna ay carareen intii lagu dili karoo lagu dilay dagaalkaa yar baa dhacay wa kaana fii jumlati alfaariina intii carartay waxaa ka mid ahaa cikramatu bin abi jahal cikrama bin abi jahal weli orod buu ku jiraa cinda daalika markaa agteeda usqita fii yaddi cikrama cikrama gacantiisii baa lagu riday usqid macnaha waxaa laga wadaa taxaya waa nadaamooday cikrama waa dhoomameeyo wuu shallaayey waayo fa makkatu maka nabbat bihi way tuurtay maka way tuftay asaga meeluu ku noolaan kara ma laha bacda an khadacad markay u khuduucday u hogaansantay maka lilmuslimiina muslimiinta xagguu ku noolaana waa ma jirto aad buu u qoomambeeyey makaa tuftoo tuurtay wاrasuulu rasuulku salawaat ullaahi calayh nabadgelyo korkiisa ha ahaatee cafaa wuu cafiyey camaa salafa wixii tegay oo min qurayshin qoraysh xumaane ka dhacay tijaahahu hortiisuu ku cafiyey nebiga sal اllau alيh wasalam baxa buu dhahay dad fasaxaa tihiin wax la idin haystana ma laha laakinahu laakiinse rasuulku istanaa waxa uu ka reebay minhu raggaa la cafinaayey nafaran kooxoo sammaahum uu magacaabay nebiga hebel iyo hebel iyo heblaayo iyo hebel raggaa lama cafinayo wa amara wuxuu amray biqatlihim dilkooda meel kastoo lagu arka in la laayo wa in wujiduu xataa haddii laga helo taxta astaari kacbati kacbada tiirkeeda hoosteeda ama asturkii maradii kacbada asoo ku hoos jira haddii leela xataa dad buu dhaha nebiga dila sala allahu calayh wasalam laakiin dadka badankooda waa la cafiyey wa kaana fii طariicati haaulaa'i الnafari kooxdaa nebiga istinooday ee ha la dilo xataa haddii kacbada lagu hela ha la dilo waxaa طaliica iyo horseed ka ahaa oo ugu horeeyey cikramatu bin abi jahl cikraam ibni abi jahal in la dilo ibnu khadal nin la yidhaahdo hinda bintu cudba laftigeeda rag buu tiriyey rasuulka sal alla alah wasalam meel allaala meeshaad ku aragtaan dila buu yidhi lidaa sidaa darteed tasallala wuu sii siibtay mutakhafiyan asagoo isqarinaya mutakhafiyan asagoo ah min makata maka waa dhuudhuumanaayo meeshaan markuu ku dhuntaba meel kaluu usii aadahay tasalal waa mid sii siibtaa mutakhafiyan asagoo isqarqarinaya min makata maka wayamama ama tasallala wuu ka siibto wuu ka baxay mutakhafiyan asagoo isqarinaya min maka wayamama wuxuu saaray wajha wejigiisa shadra alyamani dhanka yaman dhanka yaman ayuu madaxa wejiga saaray id wakti lam yakun aysan u sugnayn lahu asaga malaadun meel uu magangalo uu u cararo ilaa hunaaka meeshaa maahane meel kaloo hadda u fudud ee uu aadi karo ma jiro meesha aan ahayn cinda daalika marka agteeda egnama u cararay madad way soo dhaqaaqday ummu xakiim waa naagtiisiiye waa zawja cikramata cikrama naagtiisa bin abi jahl kowdhe wa hindu binti cudba hinda binti cudba way soo baxday xaggay soo aadeen ilaa manzili rasuuli illaahi nebiga gurigiisa salawaat ullaahi calayh salawaat wasalaamuhu calayh wa macahumaa labadaa gabdheedee haliyayaalka ahaa hinda bintu cudbana yaa qaba abi sufyaan tanna yaa qaba umu xakiim waa ninkii cikrama ibni abi jahl ahaa labadoodii gabdhoodoo ayaguna halyeeyaalka ahaa way soo baxeenoo nebiga meeshii uu deganaa bay yimideen wa macahuma waxaa la socdoo micigoodaa cashru niswatin toban haween ama toban naagood layubaayacna say ula mubaayacoodaan annebiya nebiga calayhi asalaam nabadgelyo korkiisa ahaatee fa fadakhalna calayhi way u soo galeen wa cindahu rasuulku waxaa joogtay itnataani laba oo min aswaajihi xaasiskiisa ka mid ah wa ibnatuhu gabadhiisii faadimatu faadimo ahayd wa nisaa'un dumar oo nisaa'i bani cabdilmuطalib reer bani cabdilmuطalib dumarkooda ka mid ah rasuulkay ag joogeen fatakallamat way la hadashay fatakallamat hindu hindaa la hadashay waxay ka mid tahay dadka in ladil lagu xukumay laakiin wahiya ayadu mutanaqibabay ahaydoo way niqaabnayd wejigeeday qadsatoo niqaab bay soo xidhatay wa qaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulkii allah alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskale alladii allihii adhara kor u qaaday addiina diinka alladii diinkaasoo ikhtaara uu u doortay linafsii nafsadiisa allihii guuleeyey ee gacan siiye daahiriya diintii u doortay wa innii anigu la as'aluka waxaan kugu su'aalanayaa aan kaa codsanayaa macnaha an tamassanii inay itaabato raximuka raximnimadaada darteeda bikhayrin khayr saamaxad baan ka codsanayaa bay tidhi waayo tolle qaradaan mahoo raxim baan nahay fa innii anigu imra'atun baan nahay hooyo ama naag mu'minatun mu'minad ah ilaahay rumaysay musadaqatun musadaqad ahoo diinka iyo diinka ilaahay iyo adiba ku rumaysay uma kashafat markaasay furtay can wejhihaa wejigeeda wa qaalad waxay tidhi hindu bintu cud baan ahay yaa rasuul allah rasuulkii allow maxaa dhiman he laa ilaaha ila allah dadka way badbaadisaa soo ma ah faqaala laha rasuulu rasuulku wuxuu ku dhahay calayhi الsalaatu wasalaam marxaban biki soo dhowo waaye marxaban biki aad buu u naxariis badnaa sala اllahu calayh wasalam faqaalad waxay tihi wallaahi yaa rasuul allah allaan ku dhaartay rasuulkii allah maa kaana ma aha ma ahayn calaa wajhi اlardi arlada korkeeda baytun guri axabbu aan uga jeclaan badnaa ama looga jecel badnaa ilaya xaggayga an yadilla inuu dulloobo min beytika gurigaaga walaqad asbaxtu waxaan ahaadoon ku waabariistay wamaa calaa wajhi اlardi asagoon arlada wejigeeda saarnayn baytun guri axabba looga jecel yahay ilaya xaggayga an yaciza inuu cizoobo min beytika gurigaaga faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waziyaadatan ayضa iyo ziyaado sidoo kale macnaa sii wad buu yidhi maxaa kaloo dantaadu ay tahay ujeeddo kale waxyaaba kale inay rabto waa la fahmayaa in markaa layska cafiyo uma intaa ka bacdi waxaa istaagtay ummu xakiim zawju cikrama cikrama naagtiisii ahayd bin abi jahl fa aslamad ayadana way islaamtay wa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow qad haraba waxaa kaa cararay ninka xaggaaga cikramatu cikrama ila dhankii yaman buu afka saaray labageedii waay khawfan cabsi uu ka cabsanayo min an taqtulahu inaad dishee faaminhu rasuulka alla iska ammaangeli ammanaka allaahu allah ku ammaangeliye rasuulka alla iska cafi bay tiri kaa carariye kaase fuli buu noqdee faqaala calayhi salaam huwa aamin aamin waayo buu dhahay nabiga sal alla alah wasalam ha iska soo laabto laa ilaaha ila allah baa dad badan dhaheen oo la dhaafaa jira cikramahan baa ka ah hindaa ka mid ah qolo la dilay waa jiraan ibnu khadal oo kale intuu caribu qabsaday staar alkacba intay u yimideen saxaabada nebigay dhee rasuulka allo see yeelna waa ku dhegan yahay ku dila qaar baa lagu dilay qaarna waa la badbaadiyo laa ilaaha ila allah baa badbaadisay laa ilaaha ila allah nafsadda iyo maalkay badbaadin jirtay dhexdeenna waxaan ku dhex sugan nahay laa ilaaha ilaa wax badbaadinin maanta walaalayaal laa ilaaha ila allah haddii dadka badbaadin jirtee loo cararaayey tiibaa maanta laga cararayaa oo dadka aan badbaadinin dhibaato fara badanna jirtaa sidaa darteed ayaa cihrama mar allaala markuu baxay cabsi uu ka cabsanayo kaaga tegey bay tiri inaad disho ay iska ammaangeli ilaahi ha ku ammaangeliya rasuulka allah huwa aamin fakharajad bay soo dhaqaatay ayaduna min saacatihaa isla wakhtigeeda isla markii afka nebiga ka soo baxday fii alabihi raadintiisa ayay soo baxday wa macahaa hulaamun addoon baa la socday lahaa iyadoo ay lahayd wiil addoon ah ruumiyun ee reer ruumi ah falammaa goortii awqaraa ay gudaha u galeen fi ariiqi wadada mar allaala markii meelihii la deganaa oo dhan laga baxay meeshii loo socdayna aan la gaarin oo xoog ay wadadii u dhex galeen raawadahaa waa doonay algulaamu hulaamkii can nafsii nafsadiisa waa khatar nin iyo naagi israacil markii la leeyahy dhibaato fara badan baa ku jirta oo e, raawadaha algulaamu can nafsihi naftiisa fajacalad gabar caqlidaheeda waxay guda gashay tumaniihi inay maaweelinayso wa inay wa tumaatibuhu inay wakti dheeraynayso sug waxooga xaggaan gaarne waa ku siin doonaa sug xaggaan tagna iyo arrimaha saasay ku maawelisay xataa qadimad ilaa ay u gashay calaa xayin qabiil oo min alcarabi carabta markaa ka mid ah fastacaanathum way uga gargaar weydiisatay calayhi korkiisa warkan iga qabtay tiri fawaaquuhu way xirxireen ayagana wa cindahum agtooday uga tageen way dhaqaaqday keligeed waa madad way socotay hiya ayada ilaa sabiiliha wadadeedii bay ku socotay xataa adrakad ilaa ay gaartay haleeshay cigramata oo cinda saaxili xeebta agteeda taagan e, cinda saaxili اlbaxri badda xeebteedoo fii minطaqati tihaama tihaama meesha la dhaho agteeda asagoo taagan wahwa yufaawidu uu la gorgortamayo nuutiyan baxaar badmareen wadoomaha iyo wada ee maraakiibta iyo nuutiyan baxaar leh musliman oo muslim ah calaa naqlihi in la qaado waniyo doonta isaaraya man igiyo ah, caar fakad baan ahaye saasuu kula gorgortamaayey wanuutiyu ninkii baxaarka ahaana yaquulu lahu wuxuu odhanayey akhlis khaalis noqo akhlis macnaha iskhaalisiyeed isahir isnadiifi culayska ku saran iska deji xataa anqolaka ilaa aan ku qaado aan ku qaadee khaalis noqo iska deji waxyaabaha ku saaran faqaal cikrama wuxuu yidhi wa kayfa ukhlisu seed u khaalis noqdaa seed isku khaalis yeela oo isku nadiifiya qaala wuxuu yidhi taquul waxaad oranaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllahi saadhe waa ku qaadayaaye fa qaala cikrama wuxuu yidhi maa harabta maba ka soo ordinba ilaa min haada taasaan ka soo cararay buu yidhi haddaanba laa ilaaha ila laa dhahayo waxaan u soo carran yaman ugu socda maxay tahay soo laa ilaha illaa maaha haddana tii baad iga dawadaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah dheh muxammadan rasuulu ullah faqaala cikrama haa maa harabtu maba ka soo cararinba ilaa min haada taa maahane wa fii maa waktihumaa labadooda kadaalika ay sidaa isku haystaan id aqbalat waxaa soo qaabisho dul timid umu xakiim calaa cikramata cikrama dushiisa wa qaalad waxay tiri yabna cammi ilmaadeer bay ahaayeen in adeerow ji'tuka waxaan kaaga imid min cindi afdal الnaas dadka midka u fadli badan agtiisa wa abari الnaasi dadka midka ugu baarinimo badan wa khayri الnaasi dadka midka ugu khayr badan agtiisaan kaaga imid min cindi muxamed bni cabdillaah muxamed ibni cabdullah agtiisaan ka imid waqad ista'mantu laka waan kaaga soo ammaan weydiiyey adiga minhu xaggiisa faamannaka wuu ku ammaan geliyeye falaa tuhlik nafsaka naftaada ha halaagin soo bax bay tiri anaa kaagala soo hadlay nebigee faqaala wuxuu yidhi anti kallamtii ma adaa la hadlay ma qofaa loo dirayo waa iska hubsanaa adimaa la hadlay buu yidhi faqaalad waxay tihi nacam haa ana anigaa kallamtuhu la hadlay fa faamanaka waana ku ammaangeliya nebiga wamaa saalad kama aysan zulin bihi asaga tu'amminuhu inay amni gelinayso oo inay amni gelinayso oo inahu ay dejinayso xataa caada ilaa uu la soo laabtay macaha micigeeda xootigii wuu ka soo tegey iyo kii doontas watay iyo wuu soo baxay uma kabacdi xadaat waxay uga sheekaysay xadiia hulaamiha hulaamkeeda sheekadiisii alruumiy ee ruumi ahaa fa bihi wuu soo maray marka ila jid baa la maray meeshuu ku xirnaa wuu soo maray waqatalahu wuu dilay marka cikrama ruumigii buu dilay qabla an yuslima intuusan islaamin weligaan waay asagay wa fii maa waktihumaa labadooda fii manzilin manzil ay joogaan waa cikrame iyo naagtiisa nazalaa bihi ay ka degeen fi ariiqi wadada cabaar la nasanaayo waa kan haddana araada cikramata wuxuu doonay an yakhlua bisawjihi inuu naagtiisa la khalweeyo jimaaci waxyaabuu ka doonay faabad way diiday daalika arrintaa ashadda alibaa'i iidid diididtan u daran ayay diiday wa qaalad waxay tidhi inii mslima aniga muslimad baan ahay wa anta adiguna mushrig baa tahay mushrigaa tahay ana muslimad baan ahay maha gabdhaheena kaloo nimanka gaalada iska guurguursanaayo ugu farxayo xataa ad arkaysaa gabadh muslimad ah nin mushrig ah intay iska guursato haddana casuumaddii xaflad loo dhigayo xataa waxaad arkay culimo inta loo wacay qur-aan la akriyey loo duceeyey xaalkaasaan maraynaa maanta fatakallamahu muslima wa anta adigoo wa anta adiguna mushrikun mushrik baa tahay fatamallakahu waxaa milkiyey oo galay alcajab wax leh yaab ayaa ku dhacay waxaa ku dhacay yaab wa qaala wuxuu yidhi inna amran arin ama arrinta inna amran oo yaxuulu kala dhex galay duunaki wa duuna alkhalwati bi adiga iyo inaan aniga kuga khalweeyo la amrun kabiir wallahi amar weyn waayo ilan baaryaday ahayd iyo say ula dhaqmi jirtay buu ogaa maanta si ba'an bay u diiday wax kasta cerkii dhulka hadduu isku soo dejiyo inaysan la seexanayn markaasuu wuxuu yidhi wallahi arrintaa arrin weyn waay ani adina kala dhex galay falammaa danaa markuu soo dhowaaday cikrama min makka maka markuu u soo dhowaaday faqaala rasuulu rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaau wasalaam liasxaabihi saya'tiikum cikramatu cikramaa idin imaan doona binabi jahlin mu'minan saasuu ku yidhi marka halkudhigiisii asagoo mumin ahoo muhaajiran ah falaa tasubuhaa caayila abaahu aabbihi faina saba almayita maydkoo la cayo yu'di alxaya ka nool un bay dhibi walaa yabluqu almayita maydkana waxba ka qaadi mayso wixii ka gaaraysa ma laha wamaa huwa kama soo wareegin ilaa qaliilan wax yar maahane xataa wasala markuusaa rasuulku leeha ma soo gaarin weli wuu soo dhowaaday xataa wasala cikramatu ilaa cikramo ay u soo dhowaadeen iyo wa zawju ama ay soo gaareen sawjadiisii ilaa xayثu yajlisu meeshii uu fadhiyey rasuulu الlahi sal اله alيه wasalam falamaa ra'aahu الnabiyu nebigu markuu arkay salawaatu اllahi calayh wafaba ilayh waa ku soo booday min gayri ridaa go' la'aan go-ii kor asagoo wadanin ayuu ku soo booday faraxan bihi asagoo aad ugu faraxsan walamaa jalasa markuu fadhiistay rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam waqafa wuu istaagay cikrama bayna yadayhi nebiga hortiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed ina ummu xakiim akhbaratnii waxay ii sheegtay annaka ammantanii inaad ii ammaan gelisay runteed miya faqaala الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam sadaqt runteed faanta aaminun aamin baa tahay faqaala cikrama wuxuu dhahay ilaa ma nadcuu yaa muxamed ilaa ma tadcuu maxaad iigu wacaysaa yaa muxamedun muxamedow maxaad iigu yeeraysaa maanta maxaad dhehaysaa samay maxaad ifaraysaa qaala wuxuu yidhi nebiga adcuuka waxaan kugu yeerayaa ilaa an tashhada inaad tirto an laa ilaaha ila allah wa annii aniguna cabdullaahi wa rasuuluhu inaan ahay wa an tuqiima asalaa inaad salaada oogto cigramo wa tu'tiya azakaata inaad sakada bixisa cigramo xataa cadda ilaa uu tiriyey rasuulka arkaana alislaami kullaha arkaanta islaamka oo dhan faqaala cikrama wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa dacawta igumaadan yeedhin ilaa ila alxaqi xaq maahana wax kale waxaan aad iigu wacday waa xaq buu yidhi wamaa amarta mana i amrin ilaa bikhayrin khayr maahane uma intaa kadib ardafa wuxuu fangeliyey uu raacsiiyey hadalkiisa cikrama yaquul asagoo dhahaya qad kunta waxaan ahaa fiinaa qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdeenna wallaahi baan ku dhaartaye qabla an tadcuu intaadan iigu wicin ilaa maa dacawta ilay waxaad iigu wacday wa anta adigoo asdaqunaa midka noogu run badan xadiidan xagga hadalka aad tahay waabarunaa midka noogu baarinimo badan biran xagga baarnimada inaad tahay saasaa dhexdeena ka ahayd uma kabacdi basda wuxuu fidiyey yadahu gacantiisa wa qaala cikrama wuxuu yidhi inii ashhadu an laa ilaaha ila allah alla mooye inuusan alla kala jirin ayaan qirayaa waashhadu waxaan kaloo qirayaa annaka cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inaad tahay uma qaala kadib wuxuu dhahay cikrama yaa rasuul allah callimnii ibar khayra shayin shay kan u khayr badan aquulu aan dhaho wax aad u fiican oon baho ibar buu dhahay rasuulka ilaahayow faqaala rasuulku wuxuu dhahay taquul waxaad odhanaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh faqaala cikrama wuxuu dhahay uma maada kadibna faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi taquul waxaad dhahaysaa ushhid allaha alla markhaati ka dhigtay wa ushhidu waxaan kaloo markhaati gelinayaa man xadara inta goobjoogga ah annii muslimun inaan muslim ahay mujaahidun mujaahid ah muhaajirun oo muhaajir ah faqaala cikramatu daalika sidaa buu markaa yidhi cinda haadaa markaa agteed qaala lahu rasuulu rasuulka salawaatu ullahi wuxuu yidhi alyowma maanta laa tas'alunii ima weydiisatid shay-an shay ucطiihi axadan axad aan siinayo ilaa acطaytuka iyaahu waa ku siinayaa hadal baa lahay maanta cikramo xarabtaa faqaala cikramo wuxuu dhahay inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa an tastakfira lii inaad ilaahay dembi dhaaf weydiiso lacag iyo xoolo iyo madax iga dhig saa iyo maya inaad ilaah dembi dhaaf ii weydiiso fii kulli li aniga kulla cadaawatin cadaawad dhammaanteed caadaytukaha aan kula cadaawooday rasuulka alla alii dembi dhaaf weydiiye aw maqaamin ama boos laqiituka aan kugula kulmay fiihi booskaa dhexdiisa laqiituka oo dhib aan kugu gaarsiiye waaye aw kalaamin ama hadal qultuhu aan dhahay fii wajhika hortaada aw kaybatika ama adigoo maqan dhammaan ilaa istifaad iga weydiye rasuulka allah faqaala rasuulu calayhi الsalaatu wasalaam allaahumma اkfir lahu ilah u dembi dhaaf buu yidhi kulla cadaawatin cadaawa dhammaanteed caadaaniha wuu igu cadaaweeyey wa kulla masiirin socod kasto saara fiihi uu ku socday cikrama ilaa mawdicin meel yuriidu uu ku doonayo bihi meeshaa iطfaa inuu ku damiyo nuuraka nuurkaaga ilaahu u dembi dhaaf waqfir lahu ilaahu cafi maa naala wixii uu gaaray oo min cirdii sharaftayda ah fii wejhi hortayda ow ana qaa'ibun canhu ama anigoo asaga ka maqan kulli ilaahay u dembi dhaaf fatahallala waxaa ifay wejhu cikrama bishran bishaara darteed wa qaala wuxuu yidhi asagana amaa wallaahi allan ku dhaartay yaa rasuul allah laa addacu ka tegi maayo nafaqatan wax bixin kuntu aan ahaa anfaqtuhaa mid ku bixiyey fii saddin kaldeexin dadka laga leexiyo can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ilaa haddaan horay uga soo bixiyey anfaqtu waan bixin doona haddana dicfayha labalaabkeeda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa walaa qitaalin dagaal qaataltuhu aan kula dagaalamay saddan jeedin can sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa dadka looga jeediyo ilaa qaataltu waan dagaalami doonaa dicfahu asagoo labalaab ah fii sabiili اllaahi ilaahay jidkiisa wamndi dalika اlyowm maalintaa laga bilaabay indama wuxuu ku soo biiray cikramo ilaa mawqibi dacwa gurubkii dacwaduu ku soo biiray faarisun asagoo faaris ah geesi baasir libaax ah fii saaxaati alqitaal goobaha dagaalka cabbaadun mid cibaado badan ah qawaamun mid taagnaansho badan ah qaraa'an akhrin badan likitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa xagguu ku akhrinaayey fi lmasaajidi masaajidada gudahooda faqad kaana wuxuu ahaa ikrama yadacu mid saara almusxafa kitaabka qur'aanka calaa wajhihi wayaquul uu dhahayo kitaabu rabbii kalaamu rabbii kitaabu rabbii kalaamu rabbii wahuwa yabkii asagoo oynaya min khashyaة الlah cabsi ilaahay darteed bara ikrama ikrama waa baalinimo falay waa ka dhabeeyey bimaa qataca wuxuu u gooyey uu u ballan qaaday lirasuuli rasuulka oo min cahdin ballan ahaa famaa khaaba almuslimuuna muslimiintu maysan dhex gelin oo ma dhex dabaalanin macrakatun iska hor imaad ama dagaal bacda islaamihi islaamnimadiisii ka bacdi ilaa wahaadahaa macahu wuula dhex dabaashay wuu ku jiray walaa kharajuu maysan bixin fii bacin ciidan iyo koox ilaa kaana aliicatahum horteed buu ka ahaa kuwooda ugu horeeya wa fii yowmi اlyarmuuki dagaalkii yarmuuk markii la gaaray aqbala waa qaabilay dagaalkii cikrama cala alqitaali dagaalku wuxuu ku qaabilay iqbaala الdaami'i nin haraadan oo oon hayo suu u qaabilo cala almaaءi اlbaaridi biyo qabow fi اlyowmi اlqaa'idi maalin kulayl badan uu jiro adow aad u sokulaato kuleel fara badan jiro cabbaar soo socotay koob biyo qabow oo barafle meeshaad ku aragtay siad u qaabilaysaa sida loo qaabilo u qaabilay walama shtada alkarbu kurbadu markay ku badatay calى اlmuslimiina muslimiintii fii axadi اlmawaaqifi mowqifyaalkii dagaalka mid ka mid ah nasala wuxuu ka degay cikrama can jawaadii faraskiisii wa kasara wuxuu jebiyey dimda sayfihi sayftiisa galkeeda saan dibba loogu celinin wa awqala wuxuu gudaha u galay fii sufuufi الruum ruum safufyaalkoodii fabaadara waxaa ka dabacarray ka u degdegay ilayhi xaggiisa khaalid ibni waliid wa qaala wuxuu laa tafcal yaa cikrama saan ha yeelin soo noqo cikrama soo noqo saa ha yeelin laa tafcal yaa cikrama fa inna qatlaka dilkaaga sayakuunu shadiidan wax culus buu ku noqon doonaa cala almuslimiin geesi la waayo ciidanku inay jabaan bay u dhowaanaysaa saa darteed ha bixinoo ha gelin faqaala wuxuu yidhi ilayka canii iga fog buu dhayaa khaalid khaalidow ilayka canii ibticid canii iga fogow iddaa waayo macnaha falaqad kaana laka waxaa kaaga sugan adiga maca rasuuli illaah saabiqa horumarid baa kaaga sugan dhaqsaad islaamtay amaa ana anisoo maaha waa abaa waa diiday faqad kunnaa waxaanu ahayn min ashaddi الnaasi dadka kuwa ugu daran calىa rasuuli اllaahi rasuulka dagaalka lagu qaado fadacnii idaa khaalidow ukafiru camaa salafa minii wixii iga dhacay aan kafaara hadda aan ka gaadhsiiyey idaabu nahay fadacnii ukafir aan kafaaraguto camaa salafa minii wixii ii hormaraye uma qaala wuxuu yidhi laqad qaataltu waan dagaalamay rasuulallaahi baan la dagaalamay fii mawaaطin maylo kaiiratin ee fara badan waafiru ma cararayaa min aruumi alyowm maantaan ruumka ordaamiya anuu nebigii saa u qaabilahay dagaalku qaadi jiray ma hadda ruumka carara wallahi laysan dhicin ina haadaa lan yakuuna abadan weliga dhici maysa buu dhahay uma naadaa fi lmuslimiin muslimiintii wuu ku dhex qaybiyey raama wuu ku dhex naadiyey man yubaayicu cala lmowt waryaa geeriya igula mubaayactamaaya geeriya igula mubaayactamaaya fabaacahu waxaa la mubaayacooday camuhu adeerkii xaari bin hishaan kow wdiraar ibnu swir ninka lagu magacaabo laba dheh iyo fii arbaci miatin afar boqol oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah faqaataluu way dagaalameen duuna fustaadi khaalidin khaalid teendhadiisa sukadeeda yay ka dagaalameen radia allahu canhu ashadda alqitaali dagaalkan ugu daran wadaaduu way difaaceen canhu khaalid xaggiisii akrama dawd difaacitan u weyn bay difaaceen walaman jallat markay furantay ay faydantay macrakat اlyarmuuq can daalika nasri guushaas ay ku dhammaatay ku faydantay almuwasari ee xoogga badneed oo lilmuslimiina muslimiinta u soo hooyatay kaana yatamadadu waxaa daadsan cala alardi dhulka dhulkii alyarmuuq alaaثun saddex oo mujaahidiin ka mid ah saddex mujaahidiinta ka mid ah afqanathum ay tabar dhigtay ay jilcisay aljiraaxu dhaabici saddex nin oo dhaabac culus ah yaa meesha yaala oo dhulka legdan hum alxaar bin hishaam oo cayaash bin abi rabiica wa ikramatu bin abi jahl waa saddexdaa fadaca alxaaris xaaris baa wuxuu u yeertay bimaa'in biyo liyashrabow suu cabo nafta uu ku ceshto falamaa qudima lahu markii loo keenay loo soo geliyey oo saa loogu sii rabo nadara ilayhi wuxuu eegay xaggiisa nadara ilayhi waxaa eegay cikrama wa qaala wuxuu yidhi idfacuuhu ilayhi kaa u dhiiba cikrama ha loo geeyo falammaa qaribuuhu markii loo soo dhoweeyey minhu xaggiisa nadara ilayhi cayaash cayaash saa u eegay wa qaala wuxuu yidhi idfacuuhu ilayhi kaa siiya markuu saa cayaash u fiiriyey cayaashu geeya buu yidhi asaa loo keenay meeshuu cabi lahaa ayuu cayaash eegay waqaala faqaala wuxuu yidhi idfacuuhu ilayhi falamaa danow min cayaashin cayaash markii loo soo dhoweeyey wajaduu waxay heleen qad qadaa naxbahu uu dhintay saddex nin kana biyo loo keenay meeshuu cabi lahaa kaas u geeyo dha kaasaa iga darane waa loo geeyey meeshuu ka cabi lahaa kaa u geeyo dha kaasaa iga darane waa loo geeyey meeshuu cabi lahaa kii horuu soo tilmaamay kii horaa loo keenay qad qadaa naxbah waa dhintay falamaa caaduu markay u celiyeen biyihii ilaa saaxibihi labadii saaxibna wajaduuhumaa qad laxiqaa bihi way ka daba tageen galaaskii biyo meeshuu yaalaa cid cabtayna markaa ma jirin ilaahay xaggiisaa la aaday radia allaahu canhum ajmaciin dhammaantood allah ka raadi noqdo wasaqaahum allah waraabiyo min xawdi alkawhari kawhar darkeeda allah ka waraabiyo ayagoo ooman bay dhinteene sharbatan cabidaan laa yadma'uuna bacdaha aysan kadib oomeynin allah siiya subxaana wa tacaala waxabaahum allah siiya qadara alfirdows dooga firdowsana ilaahay ha siiyo yabtacuuna xaal ay daaqayaan fiiha gudaheeda abadan weligood cikrama qisiisan meesha uga baxnay geesi kaleanu geli doonna haddii rabbi idmo halyey ah waa zayd اkhayr io beritole haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa aclam